alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbi ajmaciin allahuma afcalna bima calamtana wcalimna maa yanfacuna wasidna cilma qaala alimaamu cabdullaahi bn abi zayd alkhayrawaani raximah اllahu tacaala baabu maa tantiqu bihi alalsina وتcتqdh الأfئdة min waaجiب أmuur الdiyaanaaت waxaan ku jiray kitaabkii ahaa caqiida alkhayrawaaniya muqadimadii risaalati ibn abi zayd raxmat ullaahi caleyhi u lahaa muqadimadaas muqadimadeedii baan ka soo baxnay muqadimati lmuqadima risaalada la yidhaahdo risaalata ibn abi zayd calaa fiqhi imaami malikin raximah اllahu tacaala ku dhisan risaaladaasa waxay leedahay muqadima ama muqadama labada waa la yihahday muqadimo ka horeysa oo ah alcaqiida caqiidatu ahli الsuna waاljamaca caqiidatu salaf اluma salaf saalix marka intan hadda risaalada lagu soo arooriyay ba waxaa la yidhaahdaa muqadimatu risaalati ibn abi zayd risaaladaas muqadimadeedii muqadimadaasi caqiidada ku saabsan musanifka muqadima usii sameeyey laga soo bilaabo alxamdu lilahi aladi ibtadaa binicmatihi ilaa iyo laga soo dhammaado muqadimadii cashirkii maanta u dambeysay saaka oo nabiga ku saliyey sala allahu aleyh waaalih wasalam kadibba wuxuu bilaabay intaa muqadimada uu saaka soo noo soo sheegay ee kitaabka uu ka hormariyey kitaabkiisan risaalada muqadimada u ah ijmaal bay ahayd ayadoo tafsiila ah. ayuu hadda gelayaa marka waa tafsiil maa tama ijmaaluhu fi lmuqadima wixii la ijmaaliyey muqadimada lagu duuduubay ayuu hadda kuu faahfaahin rabaa baabun wuxuu ku saabsan yahay maa tantiqu bihi lalsina alsinada iyo carabku waxa uu ku hadlaayo tashhad wa tantiq carabka waxa uu qiri oo watactaqiduhu ay caqiidsan tahay oo caqiidsanayso alafidatu qulubtana qulubtuna ay caqiidaysnaan carabkan oo ku dhawaaqi oo ah min waajibaati min waajibi umuuri diyaanaat waxaan soo horrinay adiyaanaatkan waxaa loo wadaa alcaqaa'id caqaa'idda arrimaha ku saabsan ee thaabitkae sugan min waajibi ay min athaabiti biumuuri alcaqaa'idi umuuraha sugan ee ku saabsan caqiidada saalix ee salafu saalix caqiidadoodii caqiidadaas iyada ah waxay ka bilaabanaysaa aliimaan in alla la rumeeyo iimaankaasna saddex qeybood buu u qaybsamaya mafhuumkiis marka laga hadlayo annutqu billisaani walictiqaadu biاljinaani walcamalu bilarkaani saddexdaasa loo qeybiyaa carabka in lagaga dhawaaqo qalbigana la geliyo oo laga caqiideysnaado laga rumeeyo xubnahana ay camal falaan bimuqtada laa ilaha ila allah iimaankaasi madluulkiisa waxa uu tusaayay muqtadihiisa iyo muraadka laga leeyahay oo ah in ilaahay la caabudo aadna rumaysan tahay ilaahay keligii inuu yahay midka cibaadada iska leh rumayntaa qalbiga aada gelisay waa inaad jawaarixda ka muuqato wax rumaynaya xubnaha waa inaad ka muujiso marka hadda labu inoogu sheegay baabkan maa tantiqu bihi alsina arabka waxa uu ku dhawaaqayo caqiidaysan yahay ku dhawaaqaya dhawaaqayo u qirayo wa tactaqiduhu laf'ida qulubtuna ay caqiidaysan tahay wuxuu marka una sheegin wa tacmalu bihi ljawaarix xubnahana ay ku shaqeeyaan oo jawaarixdana ay ka muuqato saddexdaasna waa laga maarmaan macnaheedu maaha inuu labadaa bisa qabee waa inoo keeni doonaa alcamalu biljawaarix inuu iimaanka kamid yahay oo qeyb iimaanka ka kamida uu yahay saddexdaas qeybood bu imaanka koobmaa yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya waa kay ku daraan in daacada lala imaado iimaankiibaa ku ziyaadi in laga tagan iimaanka ku nusqaamaya min dalika waxaa kamid a arrimahaas waxyaalaha la rabo in carabkana lagaga dhawaaqo qalbigana laga caqiideeyo aliimaanu bilqalbi in ilaahay la rumeeyo qalbigana laga rumeeyo wanudqu laguna dhawaaqo bilisaani carabka lagaga dhawaaqo ana allaha ilaahay ilaahun inuu ilaah yahay waaxidun keli laa ilaaha macbuud uusan jirin xaq ah hayruhu asagaan ahayn marka alimaanu bilqalbi wanutqu bilisaan qalbiga waa inaad ka rumayso carabkana kaa dhawaaqdo ad qalbiga ka rumaynaysa kuna dhawaaqi waxaa weeyaan laa ilaha illa allah laa ilaha illah carabkana waad kaga dhawaaqi qalbigana waad ka caqiidaysnaan oad ka rumayn markaasaad xubnihiina ka muujinaysaa wixii laa ilaha illa allahu ay dalbaysay oo axkaam ah oo takaaliif ah oo umuurudiin ah xubnihii baad kala imaan nacam laa ilaha ila allahu kelimadaas kelimatu tawxiidna waa la yidhaahdaaye laba rugni bay leedahay alihbaatu walnafyi aw annafyu walihbaat laa ilaaha waa nafyi waxaa la anfinayaa ilahay keyrkii subxaanahu wa in la caabudo dhan baa la anfinaya wixii aaliha ah oo ilahay keyrkii la caabudayo dhan inay baatil yihiin baad qiraysa nafyi wey rugniga labaadna alihbaat weeyaan ihbaatu alcibaadati lilahi waxdah in ilaahay keligii cibaadada loo waxido taasay marka ka koobanta labada qeybood ayay tawxiidku iyo kelimada ayada ka koobanta mararka qaarkoodna waxaad arkaysaa ayagoo uun waxba aan laa ilaha ila allahu lala imaanin laakiin laga fahmaayo tawxiidka marka laga hadlaayo faman yakfur bitaaquuti wa yu'min billah laa ilaha ila allahu oo kale wey qul ya ayuha alkaafiruun oo kale iyaduna laa ilaha ila allahu oo kale wey ay ka hadlaysaa marka in ilaahi subxaanahu watacaala laga anfiyo wixii kasoo haray cibaadada wax laga siiyo keligiina cibaadada loo qiro taasaa kelimadan tawxiidka ay iqraarinaysaa shuruud bayna leedahay fara badan ilaa toddoba shardi ayay culamada u shardiyaan nacam walaa shabiiha lahu ilaahay subxaanahu wa tacaala ma laha wax shabaha walaa nadiira lahu wax mithliya ah oo lamidana ma jirto wax shabahana male wax asagoo kalena ma jirto subxaanahu wa tacaala ka laysa ka mithlihi shay-un ilahay asagoo kale waxaa ma jirto falaa tadribuu lilaahi alamthaal ilahay subxaanahu wa tacaala u samaynina wax la oo nadiira oo asagoo kale ah xataa asmaadiisa ilahay wax lamida ah, ma jirto hal taclamu lahu samiyan bu ilah ilahi subxana wa tacaala laa shabiiha lahu walaa nadiira wax mathiil ah oo asagaa lamid ah oo shabahana ma jirto walaa walada lahu ilaahay walad ma laha walaa waalida lahu waalidna ma leh yani meesha waxaa weeyaan nafyu lusuuli walfuruuci min allahi subxaanahu wa tacaala in ilaahay laga anfiyo asal iyo farac asal uu alla kasoo jeedana ma jirto farac asaga kasoo jeeda oo ka farcamayna mala ilahi subxaana wa tacaala labadaas labada waa la radinaya kufaartii marka laga hadlayey kufaaru quraysh iyo yahuuddii iyo nasaaradii intaba ilaahi subxana wa tacala awlaad bay ku sheegeen tacala allahu cama yaquluuna culuwan kabiira ko waxay dhaheen yahuud wa alyahuudu cusayr ibn ullah bay dheheen nasaarana waxay yidhahdeen masiix ibn ullah mushrikiinna waxay dhaheen almalaa'ikatu banaat ullah intaasba waa la anfinayaa laa walada lahu walaa waalida lah waalidna male ilaahay subxaana watacaala uu asaga kasoo farxmay waladna male macnaheeduna waxaa weeyaan in ilaahay subxaana watacaala laysa lahu bidaaya walaysa lahu nihaaya meeluu ka bilowdana ma jirto ilaahay subxaana watacaala meeluu ku dhamaadana male hadduu qofkan uu wax dhalo nihaayu leeyahay aabbaha hooyada waxbay dhali waxbay korini kadibna nihaaya caruurteedii waa meesha idin fadhiisanaysa ayaga waa tegayaan dad kale ka khaliif noqoni waa wax wax dhalay kii la dhalayna bidaayu leeyahay waa la dhalay oo meel buu ka bilowday marka ilaahay laa bidaayata lahu walaa nihaaya meeluu ka bilowdana ma jirto meeluu ku dhammaadana male ilahi subxaana wa tacaala laa walada lahu walad ma leh oo ilaahi subxaanahu wa tacaala ilmo uu dhalay ma laha walaa waalida lahu waalidna maleh maxaa yeeley meeluu ka bilowdana male meel ku dhamaadana maleh ta kale ilahay waa hani subxaana wa tacaala ilmaha waxaa loo dhalaa inaad baahida ku hayso oo wax kaa daboolo wax kuu taro haddaad doqowdo wax kuu qabto haddaad xoogiisa ubaahato haddaad xanadiisa dheeftiisa ubaahato ilahina waa qani subxaana watacala waa ka deeqtooma waxaas o walaa saaxibata low saaxiba ma lehe see welad iyo ilaah u yeelan karaa ilmo waxaasa iyo wax saaxiba uu leeyahay ma jirti subxaana wa tacaala ah, anaa yakunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba sawje iyo xaas ba asagoon ilaahay lahayn se ilaahay subxaana wa tacaala uu ilmo ilmo ku dhali karaa ah, ilahi ka naseeye subxaana wa tacaala nacam walaa shariika shariik lahu ilaahay maleh wax la wadaaga marka male walaa shariikada marka waxaa weeyaan waxay camimaysaa waxaan soo marro o dhan bay camimaysaa wax ilaahay la wadeega ma jirto xagga awlaad ah wax ilaahay la wadaago oo aabanimo iyo dhalmo ahaan uu la wadaaga ma jirto wax ilahay uu la wadaago wax ma jirto saaxiib iyo xaas iyo naag u guursaday ah wax ilahay koonkiisa iyo maamulkiisa la wadaago ilahana ma jirto walaa shariika lah marka waa nakiratun waxa weeyaan waa la anfiyey allah wx ilahay ka soo haray subxaanahu watacaala wax ilah waxlala ma jirto laysa ma ahaanin liawaliyatihi ilaahay awalnimadiisa iyo horeyntiisu ibtidaa'un meelay ka bilaabatay maleh walaa liaakhiriyatihi ilaahay dambeyntiisa uu dambeynayo weligiisna inqidaa'u meel ku dhammaada maleh saasuu leeyahy wuxuu ka hadlayaa ilahay bidaaye inuu lahayn nihaayan una lahayn waana qur-aanka kariimka ilahay waa ku kuleeyay fi suurati alxadiid huwa alwalu walaakhiru waldaahiru walbatin nabigeena fasiray calayhi salaatu wasalaam ducadii uu salaatuleyl ku ducaysanaya waxaa kamid ahayd allahuma anta alwalu falaysa qablaka shay marka huwa alawaluda nabigaa noo fasiray waxaa loo jeedaa awalka wax ka horeeya uusan jirin wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wax kaa dambeeya ma leh adun baa dambeynaya kulu shayin haaliku ilaa wajha ilahay mooyeen wax kaleo dhan waa halaagsan ay dhamaanayaan wa anta dhaahiru allaha daahirkaa tahay falaysa fawqaka shay wax kaa korreeya ma jirto wa anta albainu falaysa dunaka shay adiga adiga kaa qarsoon oo kaa qarsoon ogeyn ilahay ma jirto in allaha laa yakfa calayhi shayun fi lardi wax ka qarsoon ilahay ma jirto anta alaakhiru falaysa dunaka shay macna waa saas wax kaa qarsoon ma laha laysa liawaliyatihi awaliyada ilaahay iyo bilowgiisa uu awal yahay ibtidaaun maleh tanaa ka fiican in la yidhaahdo alqadiim lafdu lqadiim a ah, maxaa yeelay qadiimku wax horeeya oo laga horeyn karaa qadiim la yidhaahdaa xataa caada kalcurjuuni alqadiim marka daxaawiyada iyo culamada qaarkood qadiim yidhaahda waa la yar duraa waxaa la yidhahdaa qadiimku kama dhigna azaliya horeyn abadiye ah waxaa ka fiican in la yihahda ilahay lagu magacaabo magacyaasha kamida ah, asmaadiisa kamida ah, alwal taasa kamida ah. qur-aankiina uu sheegay sunada nabigana alayh salaam ay caddaysay laysa liawaliyati ibtidaa walaa liaakhiriyati inqidaa meel ku dhamaada maleh walaa yabluqu ma gaaro kunha sifatihi ay kayfiyatu sifatihi ilaahay sifadiisa kayfiyadeeda ma gaaro alwaasifuna kuwa tilmaama ilahay hadda si kasta u tilmaanto oo tilmaantiisaasi aad isku dayda inaad ku gaadho ilaahay subxaana wa tacaala sifadeeda kayfiyada ay tahay ma gaari kartid ma gaari kartid sifada ilaahay subxaana wa tacaala waa macluum waa la garan sifa ahaan iyo macno ahaan baa loo garan laakiin kayfiyada ay u tahay looma garanayo ma sheegi kartid ah, ma garan kartid leanna sifadu waxay mutafarix ka tahay daatada marka inaad tiraahdo marka sifada ilahay sida sidaas weeye ta ayada ma dhacayso laa yabluqu kunhu sifati sifadiisa kayfiyad ay tahay maalan ilahay waa wajaa rabuka rabbi waa yimid kayfa jaa ma dhihi karti saa u imaaday maji waxa wey waa macno la garanayo oo carabi ah oo mubiina ah, oo cad oo la yaqaano wey sifada waa la garan macno ahaan nacam yanzilu rabuna ila samaai dunya buu usoo degay kayfa ma dhihi kartid alraxmaanu cala carshi istawaa buu ku sugnaaday kayfa ma dhihi kartid alkayfiya iyo sifada ayada ah kayfiyadeeda iyo kunigeeda axad gaari kara ma jirto sheegi kara malaha lagumaba sheegin de ma sheegi kartid marka qif cinda xaddika wey xaddaada inta ay tahay ee lagu lagugu sheegay ha gudbin saxaabada nabiga alayh salaatu wasalaam sifaatkaasoo dhan marka ay soo degayeen ama qur-aanka ama sunada nabiga alayh salaatu wasalaam lama hayo ayagoo nabiga alayh salaatu wasalaam weydiiyey oo kayfiyada weydiiyey macnahaase waa macno ay garanayaan oo siday tahay ayay u mari jireen siday tahay bay u fahmi jireen waa macno carabi ah oo aan mutashaabih ahayn oon qarsooneyn oo macnaha loo fahmi karo wey macnaha waa iska waadix wey istawa cala alcarshi carshiga inuu ku sugnaaday ilahi subxana watacaala sidaa may ku mari jirin wax ta'wiila ah la yirahdo miyayna samayn jirinoo macnaha iyaga kamiyana awiili jirin carabiga uu ku yimid bay ku mari jirin amiruuha kamaa kamaa jaat say ku timid ku mara ayay dhihi jirin salaf ulumma ayay dhihi jirin takyiifna kumayna samayn jirin tanhiil iyo mithilka iyo saa iyo tashbiihna kumayna samayn jirin marka masaa'isha waxay kamid tahay ay firaqda daallada ku dhumeen maslaة اasma wasifaat aad iyo aad loogu baadiyoobay eh, eh, ahlu sunaha iyo salaf اluma fahamkooduna waa wasat bayna altafrid walifraad labadaas udheaysa labadaas udheaysa waxay udhexaysaa ayagu waxay sameeyeen laba firqay kala istaageeno qola waxaa la yihahda mushabiha ilahay sifaatkiisa iyo makhluqa ku shabaheen ay ah, ku mithaaliyeen oo ku shabaheen kuwa waa kuwo kuwaas labaad oo kasoo horjeeda waxaa weeyaan mucatila la yihahda ilahay sifaatkiisa o dhan bayba catileenba waxay tawiiliyaan wax kale ku bedelaan iyo waxay macnalaanba ka dhigaanba oo macnoba aynu samayn mucadila layihahda naam marka labadaba waa daal waa laba baadiyoobay wasadka waa salafka oo waxaa weeyan waxay isku darsadeen bayna alithbaati waltanzih ithbaat ma ahbata allahu linafsih wa ahbata rasuuluhu sal l slam ilahay uu usugay ilahay loo sugay subaa si ahayd loogu sugo waa ithbaat maca atanziihi can mushaabahati alkhalq ilahay khalqigiisa in lagu shabaho iyadoo laga nasahayo calى xaddi qowlihi subxaanaه watacaala laysa kamilihi shay wahuwa samiicu albasir ayaddaasad mar walba ku dhegeysaa ayaddaas labadii farqaba labada weradinaysaa ko ihbaat asamiic albasiir ayaddu ihbaatisay sifatu samci sifatu lbasar sifaatka kalena waa lawada mid dhammaan waa lawada mid maxaa yeelay markay ay leeyihin culamada ay ka hadlayaan qaacidada ay kaga hadlaan sifaatka ilahi waxaa weeyaan inaan qabsano waa muhim ko kuwa jahmiyada ee sifaatko dhan wada anfiyey ee daatada ilaahay rumaysan keli ah, waxaa lagu radiyaa oo lagaga jawaaba qaacida oo la yihahdaa alqawlu fi sifaati kalqawli fi dat alqawlu fi sifaati kalqawli fi dat haddii ilaahay daatadiisa aad qirteen daatada ilaahay subxaanahu watacaala ma makhluuqay shabahda waa maya sifaatkiisana ogolaada den waxaad tidhahdaa waa sifo ilaahay uu leeyahay siduu daatada asaga uleeyahay ee makhluuq u shabihin sifaatka ilahayna sifo ilahay u cunantoon makhluqa shabihin dhaha saa dhaha ah, waxay ka cararayaan marka ilahay samiic iyo basiir iyo qudre iyo iraade iyo muxuu ahaa xay iyo eh, mxuu aha eh, ayuu sifaatka qaarkood eh, ficliga istiwaa iyo majiiga iyo sifaat alficliya waxay leeyihin makhluqu shabahaya marka hore say anfiyeen oo diideen maxaad maxaad u anfinaysaa makhluqay shabahaya dayib daatadiisana makhluqa ma shabahayso dayib alqawlu fi sifaati kalqawli fi daat saa dhaha waxaa ku yimid qolo ilaahay subxaanah wa tacaala sifaatkiisa qaarra sugaya qaarra anfinaya bacd alfiraq oo ay kamid tahay ashaacirada qaar sifaad kamidana way ogolaadeen qaarna way awileen way awileen oo maalan qudre iyo mxuuaha raxmad iyo malag iyo waxbay dheheen yanzilu rabuna malaig baa soo degi naxariis baa soo degi qudradii ilahay baa loola jeedaa waxaas nacam waxaasay ku fasireen qaarna way ihbaatiyeen kuwaana waxaa la dhahayaa alqawlu fi bacdi sifaati kalqawli fi bacdi alaakhiri marka aad sugteen id ilaahay u sugteen oon makhluuqiisa shabahaynin kuwa kaleed anfisayna raaciya oo kuwa kalena waxaad tirahdaan ilahay baa iskale makhluuqiisana ma shabahayo waa sifa ilahay u cunanta subxaana wa tacaala yajiiu rabbuna majiian yariiqu bijalaalihi wa cadamatihi asaga u cunanta subxaana wa tacaala nacam istawa cala carshi istiwaan yaliiqu bijalaalati wa cadamatihi u cunama saa dhaha ogolaada qudradiisa u tidhaahdeen qudratun taliiqu bijalaalihi wa cadamatihi iraadadii ad ogolaateen wa qudratun iraadatun wa samcun basar sifaadka todobadaha ay qireen sidaasoo kuwaas aad u qirteen kuwa kala raaciyo alqawlu fi sifaat waxaad kuwan tiraahdeen unba kuwana la dhihi waxaad kuwan tirahdeen unba kuwana la dhahaya marka kuwii anfireen waxaan dhehaynaa alqawlu fi sifaati kalqawli fi dhat kuwii qaarra anfiye qaarra ogolaadeen waxaan dhehaynaa alqawlu fi bacdi sifaati sifaatka qaar wixii aad tirahdeen kalqawli fi bacd aakir kuwa kale wayna dhahdaan kuwan ilahay baa cunna waa sifaat ucunna somayna kuwana waa sifaat ilahay ucuna subxaana wa tacaala waa sida marka imaam malik raximah llahu tacaala oo salafka aimatu salaf kamida aimat lhuda kamida marka uu su-aalay nin baa su-aal weydiiyey kayfiyadii buu weydiinaya a kunhigii buu weydiinaya sifada ilahay siday tahay araxmaan cala arshi istiwa kayfa istiwa buu yihi muxuu ku jawaabay isaad garanaysaan mashhuurka alistiwaahu macluum buu yihi waa la yaqaanaa tafsiirkiisa waa iska waadix mutashaabi maaha ma dhihin waa majhuul allahu aclam ma dhihin allahu aclam bimuraadihi ma dhihin lama dhihi karo tafwiidka noocaas waa tafwiid baadi a wey dalaal a wey awilu aw tafwidu aw fawidu war mutaziha warkaas war saxa ma aha lama awilaayo oo manihi macnahan ahayn laguma bedelayo tafwiid oo dhehayso allahu aclam muraadihi oo iskaga aamusina ma jirto lafdi waa lafdi carabi ah qur-aan ku jira saxaabada saasay ku barteen salafka saasay ku barteen macluum wey ee waxaan la garanayn in la tafwiidin waa maxay waa kayfiyada marka wuxuu yihi alistiwaau macluum walkayfu majhuul a wasuaalu canhu bidc walimaanu bihi waajib Ah, in la rumeeyo waa waajib siaa lagu rumeeyo su-aashana waa su-aalaan loo baahnayn kayfiyada iyo qaabka inaad isweydiiso lama ogolo selafka marka waxay dhaheen ithbaat maca tanzih ithbaat maca tanzih in ilahay loo sugo wix qur-aanka uu isagaba isku sugay nabigiisana uu ku sugay sidaa loogu sugo markaad sugaysana khalqigiisa kuma shabahaysid tanzih baa la socda a ah, calaa xaddi qawli maxaan yidhi laysa ka milihi shay waa tanzih soo maartid wahuwa samiic basirna maxay tahay ithbaat waa sugitaan ilahay sifaadkiisa usugtay samiic basiir mxi o ilaahay uu ku magacaabay makhluuqi samiic basir wuxuu yihi ilahi subxana watacaala ah, min nudfati amshaaji nabtali fajacalnaahu bini aadamki maxaan ka yeelnay samiican basiira haddana ilahi wuxuu le laysa kamidli ah shay wahuwa samiicu albasiir marka magacaas isku magaca noqday macnaheedu ma inay isku mid yihiin ilahay kiisa waa loo waa mid asaga cunama jalaalkiisa cadamadiisa qudradiisa u dhigma midkan makhluuqana tabartiisa iyo taagtiisa ayuu udhigmaa marka samciga iyo samciga ilahay waa kala duwan yahay basarka iyo basarka ilahay waa kala duwan yahay istiwaayna inaga iyo istiwa ilahna waa iskhilaafsan yahay majiiena iyo maji ilah wa khilafsan yahay dixkigeena iyo dixkiga alla wa khilafsan yahay subxaana watacaala mmasbas ma shabaahayaan lakin waan sugayna yadxaku rabuna iyo yacjibu rabuna iyo nacam yatacajabu rabuna iyo yafraxu rabuna iyo nacam in allaha yafraxu bitawbati cabdihi ku farxi ila marka tiraahdo faraxaas waxaa loola jeedaa naxariistiisi iyo muxuu aha abaalkiis iyo wanaagii waxaas aad ku tawisha lama ogolo naam qaacidadaasi salafku qabaan oo dhexdhexaadka ah in ilaahay loo ihbaatiyo wuxuu isku qiray waxbana aan lagu shabihin taasay qabaan amaa kuwan kale waxay qolo waa mucadila niri oo macnihi o dhan bay meesha ka qaadaya kuwana mushabiho khalqigi ilahay ku shabahayan subxana wa tacaala wakiilaahumaa batil wakilaa طarafay qasdi اlumuuri damiim sida u leyahay imam alkhadaabi raximah llah tacala kilaa qas kilaa darafay qasdi lumuur labada amar daraf labada amar ee darafta taagan labada madmuum wey dhaxda midka ku jira qasadkaa ee wasadkaa kaas ayaa la rabaa mar walba marka selafka waa wasad wey dhinac wal marka laga fiiriyo marka laga fiirinayo muxuu ahaa iimaanka laga hadlayo iimaanka marka laga hadlayo bayna almurjiati walkhawaarij murjiadii khawaarijta maxa udhexeeya selafka udhexeeya murjia maxay dheheen tasdiiq bilqalbi haddaad qalbiga ka rumaysan tahay acmaashaada aad samaynayso xun iyo santoona iimaankaada saameyn kuma yeelanayso iimaanka saameyn kuma yeelanayso khawaaridna waxay dheheen haddii aad kabiira la timaado dembi kabiira la timaado laa ilaha illah ku baxsan maysid iimaanki waxba kuu tari maayo waad gaaloobaysaa naar baadna ku waarin bay kuleeyihin selafkii baa imaaday selaf ulumma iyo caqiidati eh, firqa naajia maxay qabaan waxay qabaan qofka mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiirati iimaankiisaasna inuu wax buriyo oo nawaaqida kamida uu ku dhaco mooyeene kama baxaayo ma gaaloobayo dembi kabiir lala imaaday diinta looga bixi maayo laakiin haddana iman kamila malaha sida murjada ay dheheene waa fasiq bkabiiratihi oo naaqis iman imaankiisa naaqis weeyaan oo yaziidu bidaca wayanqusu bilmacsiya soo maarti waa wasat ah, wasat weeye cujaruhu bujaruhu ismayna wada qaadanin oo mayn waxoo dhan ba waa fiican yahy waa wada xun yaho gaal weyana mayna dhexda ku jiraan soo maarti xaggan uga imaw asmaada iyo sifaatka waa sidaas sheegnay wasad weeyaan oo bayna almucatila walmushabiha ayay udhexeeyaan oo ihbaatu maca tanzih in ilahay loo sugo makhluuqana aan lagu shabihin tanay selafka qaateen whakada kul umuur imaaniyaadka idilba marka laga hadlayo selafku waa dhexdhexaad wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa ayuu ilahi subxaana wa nacam walaa yabluqu ma gaarayo kunha sifati ilahay sifadiisa kayfiyadeeda alwaasifuun walaa yuxiiطu biamrihi ilahay umuurtiisa ma koobi karo almutafakiruuna kuwa fikiraya haddaad ilahay ka fakirto daatadiisa aad ka fikirto ilahay subxaana wa sifadiisa adiga ma gaari kartid ah, ma gaari kartid mana weeleyn kartid mana gaari kartid sifada ilaahay subxaanahu watacaala adiga haayadeeda ma gaari ah, marka dukorkaada waxaa laga rabaa un alimaanu billahi wa asmaai wa sifaatihi inaad ilahay rumayso asmaa iyo sifaat inu ilahay u rumayso walwuquufu cinda hada intaa aad istaagto marka aad istaagto adoon kayfiya weydiinaynin walaa yuxiitu biamrihi umuurta ilahay subxana wa tacala daatadiisa sifaatkiisa ku saabsan ma koobaan almutafakiruun kuwa fikiraya yactabiru lmutafakiruun kuwa fikiraya waxay ku cibro qaataan biaayaati ilahi aayaadkiisa aayaadka ilahi waa lagu ogolyahay kuwa kawrigaa ka fikir samaawaadka ardooyinka qoraxda dayaxa isbedelka habeenka iyo maalinta dabeeraha buuraha makhluuqa ilahay u abuuray ka fikir intaad fiiriso qudrada ilahay kala soo dhexbax xikmada ilahay subxaanahu watacaala uu lahaa qaabku ilahay uu abuuray subxaanahu watacaala inaga inaan markaa cabsi iyo taqwo iyo alla kabaqid nagu iimaan ayaa loo bahanyay taas ayadaa ku fikiraynaa ayib waxaa kalood ku fikiri aayaadkii waxyigaha qur-aanka kariimka akri markaas adeer macnihiisa falaa yatadabbaruuna qur'an tadabbur baad la imaanaysaa tadaburkaas xalaashii iyo xaaraantii wacdigii iyo waciidkii rajihii iyo khoofkii tarkiibkii iyo tarhiibkii waxaasaad tadabburaysaa markaasaad marra farxi marra ooyi mar walba haari marwakaas eh, tadaburka waa lagu ogolyahay marka yactabiru lmutafakiruuna biaayaatihi bay ka fikiri karaane ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisa kayfiyada ilaahay subxaanahu watacaala awooddaada ma gaarsiisna meeshaasan adiga maada gaarin ilaahay subxaana wa tacaala inta uu ku baray un ku istaago hasi socon walaa yatafakaruuna walidalika waa ka nabiga fi saxiix muslim kulahaa dadka kama zuunayaan inay shaydaanka intuu u imaado u yihahdo man khalaqa kada man khalaqa kada wax yaa abuuray waxaa yaa abuuray ilah ka yihahdo man khalaqa allah ilah yaa abuuray waxyaalaha shaydaanka waswasada qofka uu soo geliya kamid tahay su-aalku weydiiyo xaggay arrinta u socota ilah yaa abuuray sifadiis maxay tahay waxaasoo dhan kulamaa khatara bibalika fallahu subxaanahu wa tacaala munazah waa ka nazahan yahay walaa yatafakaruun ma fikiraan fi maahiyati dhatihi ey ma huwa wuxuu yahay dhatu ilahay daatadiisa waxay tahay kama fikiraan ilaahay subxaana watacaala qayuumiyadiisa iyo qudradiisa iyo awoodiisa iyo qaadirnimadiisa way rumaynayaan kownka maamulkiisana way aaminsan yihiin wujuudkiisa iyo daatadiisa way rumaysan yihiin lakin maahiyada daatada ilahi subxaana watacaala kama fikiraan mana dhexgalaan lamana ogolo in arrimahaas lasii dhexgalgalo walaa yuxiiطuuna bishayin shay ma koobi karaan min cilmi ilahy cilmiga kusaabsan cilmiga ilahy wax kusaabsan ma koobi karaan ilahay wuxuu adig ku baray iyo intuu ku baray bes ah subxaanaka laa cilma lana ilaa ilaa maa calamtana inaka anta alcaliim alxakiim wa waa malaaigtii wax saale muqaribiinta ilahay u dhawaa subxana watacaala waxaan adigana bartay un baan garanayna marka laa yuxiiduuna ma koobi karaan dadku bishayin shay oo min cilmi ilahi cilmihiisa kamida ilaa bima shaa wuxuu ilaahay la doonay ee uu baray mooyeene caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa haybihi axad axada ilaa man irtadaa min rasuul wixii loo sheegay rasuulkii baa wax walba garanaynin oo wuxuun loo sheegay adigiibaa w baratay intaad baratay markaa adiga ma dhaafi kartid wey wasica waxaa waasc noqday kursiyuhu ilahay kursigiisa yaa wuxuu ka waasc noqday asamaawaat walard samaawaadka iyo ardada qerarka iyo ardooyinka todobada iyo toddobada marka laisku daro waxaa ka waasacsan oo ka weyn kursiga ilahi subxaana watacaala kursigaas intaa leeg ee samaawaadka iyo ardooyinka ka weyn waxaa kasii weyn carshiga ilahi baa ka weyn subxana watacaala leanna samaawaadka toddobada iyo ardooyinka toddobada markii laga hadlo kursiga kursiga wuxuu lamid yahay marki kursiga fiiriyo toddoba dirham toddoba dirham oo gaashaan la dhex saa loo kor saaray toddoba dirham oo gaashaan la dul saaray iyo kursiga u yahay samaawaadka ardooyinka o dhan ba u yahay haddii markaa carshiga laga hadlana carshiga iyo kursiga marka laisku fiiriyo ka xalaqati min xadiid ulqiyat bayna dhahrey falaat min alardi xalaqa yar oo waxyaala garangar ah oo dhul banaana lagu turay oo kale ayuu yahay kursiga noqon markii loo fiiriyo carshiga wllahu fawqa carshihi mustawin calى carshihi istiwa yaliiq bijalaalih waxaaso dhan ilahay baa kasii koreeya o kasii weyn subxaanahu watacaala marka sifaadka baanana baray oonanoo sheegay sidaytaana ku rumeynayna walaa ya xifduhumaa samaawaadka iyo ardooyinkaas iyo umuuraha ilaahay u abuuray ma dhibaayo laa ya ma cuslaynaayo mana dhibaayo xifduhumaa xifdu samaawaati wاlard cirarka iyo dhulalka xifdintooda iyo ilaalintooda kharow baa dhici lahaa way burburi lahaayeen way kala daadan lahaayeen ilahay baa haya subxaanahu wa tacaala ilahay baa haya in allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuulaa inay zuulaan oo baaba-aan oo kharimaan ilahay baa subxana wa tacala haya hadday zuulaanna axad hayn kara ilahay gadaashii ma jiro axad hayn kara ma jirto maalintu ilahay dabca inay kharaabaan way kharaabaya way kala daadanaya cirkii baa baaba'aya dhulkii baa daadanaya yaa kala jadilaacaya waka warka walaa yudu wahuwa ilaahay alcaliyu waa allaha sareeya alcadiimi oy weyn calay culuwun muطlaqan ilahay waa sareeya culuwiga ilahay waa saddex baa loo qaybiya saddexda ilahay waa ku samaysan yaha culuwi culuwu daat daatadiisa ilahay waa saraysaa baa'inun can khalqihi mustawin calaa carshihi istiwaan yaliiqu bijalaalihi subxaana wa tacaala ilahay u cunaba waa culuwu daat culuwu lqadar waa culuwa kale layihahda sharaftiisa iyo qiimihiisa alle subxana wa tacala iyo qadarkiisa waa ka sarreeya makhluuqiisa culuwu lqahri waxau ka ilaahay uu qahraya oo ka xoog badan yahay oo ka adag yahay oo maquurini oo uu maamuli kownkiisa oo dhan ba marka qahran wqadran wdatan intaba ilahi waa sareeya subxana wataala wahuwa ilahi alcaliy waa allaha sareeya qudradiisa qadarkiisa daatadiisa iyo awoodiisa iyo karitaankiisa intaba ilahi waa sareeya alihi alcadiimu weynaa wey ee khalqigiisa o dhanba ka koreeya kana weynaa subxana watacaala alcaalimu wey ilahi allah caalimka ee wax walbaba yaqaana alkhabiiru wax walbana xogogaal u ah bikuli shayin buu ilahay og yahay shay walba iyo axwaasha xaalad kastana waa la socdaa ilahi subxaana watacaala marka sifat lcilmi iyo sifat lkhabiir almudabiru ilaaha maamulayo way koonka tadbiirta asaga wax walba maamuli w alla wx dhacaa asaga ka dambeeya subxaana wa tacaala ah, wax dhaqaaqi kara ama xasili kara ama wax samayn kara oon ilaahay uunan ka warhaynin ama unan ogeyn ama uunan ka dambeynin ma jirto mudabir wey asagaa maamulayo umuuraho idilba gacantiisa ku haya maa taxmilu min untha haweeneyda markay uuroobaysa laga hadlayo walaa tadacu ila bicilmi cilmigiisaasay ah, ku uroobay ku dhalaysaa oo lasaa la socda subxana wa tacala qofka cumrigiisa iyo wixiinu ka dhusqaami isagaa la socda intaba kitaabkiis ku qoran yahay alqadiir allaha karista badan weeye cadiim alqudra qudradiisa allah ay weyn tahay weye subxana wa tacaala weynanka qudrada ilahay waxaa kutusaayaba kun fa yakun kun intuu dhaho keli ah iyo wixiiba fa yakun iska ahaanba wax kale oga baahanba uga baahan yaha ma jirto awooddiisa ilahay halkaasi garsanta qudradiisa halkaasi garsanta inamaa amruhu idaa araada shay-an wuxuu ahaadaba ahaadee idaa araada shay-an an yaquula lahu inuu dhaho kun markaas maxaa imaanaya fa yakun ah, waa qudrada ilahay asamiicu wey albasiiru waa laba sifo min sifaat illahi kamida sifatu samci iyo sifatu lbasar laba magac weeye oo haddana magac kastana sifuu leeyahay sifaat buu leeyahay asamiicu waa magac albasiiruna waa waa magac sifatu samci maqalka sifada iyo sifat lbasar baana la socota ku jirta asmaada ilahi dhammaantood macaani bay leeyihiin walidalika lagu tilmaamay inay yihiin alxusnaa kuwa wanaagsan macnahood aad u wanagsan yihin asamiicu alla maqal badan wey albasiiru wax walbaa ujeeda oo arka wey subxaana wa tacaala samiic basiir qur-anka in badan bu kuso arooray alcaliyu allaha sareeye wey culuwigma haddaan soo maraynay maxaa layihi culuwu e saddex baan uqaybinay aha culuw اdhat culuw اlqadar culuw اlqahar saddexaas ilahay waa ku sifaysay alkabiiru allaha weyn weye wax ka kore ka weyn ba usan jirin wax ka weyn ma jirto allahu akbar axad ka weyn ilahay ma jirto wa anahu alle fowqa carshihi carshigiisa korkiisa carshigii almajidi sharafta badnaa ayuu ahaaday bidatii daatadiisa marka slafka saasay qabaan slaf اluma ninkan hadda la yiraahdo ibn abi zayd alghayrawani cabdالlah ibn cabdiرaحman alghayrawani raxmat ullahi calayhi slaf اluma bidaayat اlqarn الraabic buu dhashay sanata ثalaaثumiئa wa cashara ayuu dhashay marka waa dadkii qiimaha badnaa ee selafka ahaa ee qaruuni mufadaladaha xataa xadiid cimraan bin xusein afar baa soo aroortay khayr quruuni qarni riwaayooyinka qaar afar baa soo arortay waa ku jira afarta qarni ayuu kamid yahay sidaasay qabaan wa anahu alle fowqa carshihi carshigiisa ayuu ka koreeya carshiga almajid bidatihi marka inaad tawiidasa la diidan yahay oo istiwahaas mana istawla baa loo jeedaa istawla macnahaasi axad saxaabada kamida ama selafka kamida oo sidaa la yimid ma jirta lama hayo marka sida ay tahay inaad ku marto waad ku nabadgelaysaa saasaad ku mar toddoba aayadood baana qur-aanka kariimka soo aroortay istawa cala alcarshi inuu carshiga kusugnaayo subxaanahu wa tacaala aayaadka culuguba ka hadlayso iyo saraynta ilayhi yascad lkelim iyo maarata man fi samaa iyo culuwi ayadaa ka hadlayana xadid walxarj oo fara badan yihin culuwiga ilahi iyo saraynta ilahi subxaana watacaala fitra ahaan qalbiga bini aadamkana waa ku abuuran yahay waa ku abuuran yahay xataa dadkii bacd alfiraq waa kii ay markii dood ay selafka qaarkood ay la doodeen oo ilahay meel walbuu jooga ay dheheenoo fi kuli makaan xata fi lqaaduuraat meel walba ka dhalanaysa waana tacala allahu can dalik ou ka nasahan ya ilahi subxana wa tacala meel walbuu jooga in la yihahdo arrintaas markaas wuxuu yihi qofka bini aadamka ah waxa uu qalbigiisa ka helaya ku khasban yahay maxay tahay cinda shadaa'idi walkurabi markii dhibaato iyo kurba ay haysato cirka indhaa u taagayo maxaa qalbigiisa somaarti dhulka ka rajinayo xaggan ma aadayo midig ma aadayo bidix ma aadayo xaggee bu aadi cirka somaarti marka waaba ku fidraysan yahayba inuu cirka wax ka jiro xagga inuu ilahay ka jiro subxaana wa tacaala marka waa kii dhihi jira xayarani hamadani membarka soo degay ayib wa anahu fawqa carshihi lmajid bidaati ilahi daatadiisa ayuu carshigiisa korkiisa ahaaday subxaana wa tacaala marka waxyaalaha ay falsafada iyo mantiqa iyo cilmulkalaam ay la imaadeen ilahay subxaana wa tacala marka hadlayay jiha looma nisbeyn karo muxuu ahaa eh, laysa fi khalqihi walaa khaarija khalqihi walaysa maaratay eh, eh, jawhar walaa carad waxyaalahaas o dhan ba waa kalaamka ay ku halaagsameen mutakalimiinta wey shaqa aan loo dirsanin qaala allahu qaala rasuulu baa lagu nabadgalaa oo lagu caafimaadaa walidalika inti aad iyo aad waxa dhaaratay faqruraazi iyo imaam alghazali iyo raggii mandaqa meesha ugu dambeysay iyo falsafadii cilmulkalaam gaaray markii u dambeysay nidaama iyo xasra iyo shalaytay ka gaareen waa dhihi jireen inaan ku dhimano yani cilmi alcajaa'is baan jeclaan lahayn qaarkood ayagoo saxiix albukhaari waxbad ka saaran yahay in nafta ka baxday oo aaminsan oo le anaga kanaan usoo noqonay qaala allahu qaala rasuuluhu iyo salaf ulumma iyo fahamkoodii marka waxyaalahaas kale ee ta'wiilaadka ah ee taxriifaadka ah ee macaanida la bedelayo ee xaggan lala ordaayo arrintaas ayaa iska ilaaliya waa laga maarmaan wey waa laga maarmaan walidaalika nimankan hadda la yidhaahdo mucatilada tacdiil bay ka cararayeen laakiin waxay ka cararayeen tashbiih tashbiih bay ku dhaceen ba la yidhi waxay ka cararayaan oy leeyihin ilah haddaan samaac iyo basar iyo yad iyo istiwaa usugno oon dhahno sidaa weeye khalqigii buu shabiih day maxaan fallaa aan ka qaadno waxaas sifaadka o dhan baan ka qaadno markaas waxay ku dhaceen tashbiih kii kasii xunba oo waa maxay alcadam alcadam lannahu daata aan sifa lahayn wax jira maaha walidalika waxay dheheen almucadila yacbuduuna alcadam dadka mucadilada waxaan jirin bay caabudayaan samiic ma aha basiir ma aha cali ma aha qadir ma aha waxaas o dhan way ka tireenba samiic laa ka samc basiir laa basar waxaasay dheheen daatadii way qirayaan sifadina way ka tuurayaan markaas waxaa yacbuduuna cala alcadami waxaan jirin bay bay caabudayaan waxay ku shabaheen ilahay wax cadam ayay ku shabaheen tashbih bayna ka cararayeen marka wa anahu fawqa carshi lmajid bidatihi wahuwa ilaahay fi kuli makaanin makaan walba ayuu ahaaday bicilmihi buu ku ahaaday soo ma arti fi kuli makaanin bicilmihi waka cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala meel walba iyo wax walbaba isagoo carshigiisa ka koreeya ayuu haddana wax walbaba ilahay cilmigiisa kula socdaa in allaha laa yakfa caleyhi shayun fi lardi walaa fi samaa ardada iyo samada wixi ku jiro o dhan wax ilahay ka qarsoon ilahay ma jiro subxaanah wa tacaala walidalika huwa macakum aynamaa aynamaa kuntum marki waraabi la yiri ayaa huwa macakum aynamaa kuntum marka maciyaada waxaa laga hadlaya waxa weeyaan waa cilmigi cilmigaasa laga hadlaya bicilmihi buu la socdaa ayib khalaqa waa abuuray ilaahay alinsaana insaankii buu abuuray waa aadam iyo caruurtiisiiye waa abuuray ilaahay subxaanah wa tacaala wayaclamu wuxuuna ogyahay oo xoogaal u yahay ilaahay maa tuwaswisu bihi waxa ay ku waswaasaysa nafsuhu naftiisa naftiis waa ku sheekeynaysa waa oge ah, inaga haddana fadhina wa arkaysa qof walba qalbigiisa waxaa kusoo dhacay waxaas ilahay waa ka warhaya subxana watacaala ilahay baa la socda ah, ma tuwas bismi nafsa naftiisa waxa waswaasinaya ee ku jira ee ku sheekeynaysa waxaas ilahay baa og subxana watacaala la socda wa huwa ilahay aqrabu waa uga dhow yahay ilayhi qofka min xabli lwariid xididka wariidka la yidhaahdo ama mxuu eh, ahaa baalka wariidka la yidhahdo ee eh, neefta iyo qaada xabliga iyo xididka ku dhegan xididkaas ilahay uga dhow yahay subxana watacaala xawlmadiidka la yidhahdo wlmrid awlwariid bay ka wadaan awlmariid ba iska dhadha yani gaararka wariidka xiidaha mara ee halbowlahe dhiigga ruwaada dhiigga qaada kaa neeftana ku dhegan hadka ilaahi subxaana watacaala waa inooga dhowyahay bicilmihi inooga dhowyahay marka qurbigaasi qurb ikhtilaad maaha ee waxaa weeyaan qurb lcilmi ah, waliaata qurb lcilmi walixaada ayaa la yihahdaa walaysa qurb likhtilaati inuu ilaahay dheehay oo ku dhex jiro meeshaasi macluum maaha ah, taas macnaheedu ma ka nazaa ilahi subxana watacaala wahuwa aqrabu ilayhi min xabli lwariid wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqatin waraaq ma soo dhacdo geedkeedii kama soo dhacdo ilaa yaclamuhu ilahi waa ogyahy waraqdaa soo dhacday waa ogyahy walaa xabatin xabadna ma soo dhacdo fi dulumaati alardi ardada mugdigeeda xilliga mugdiga walaa ratbin wax qoyan walaa yaabisin wax angegan ma jiro ilaa fi kitaabin kitaab buu kusugan yahay kitaabkaasoo mubiinin cad waa lawxul maxfuudki maxfuudki wey marka marka laga hadlayo dee waxyaalaha ilaahay waa ogyahay waana qoran yahay labadaas hadda laguu sheegay qadarka marka laga hadlaya saddex afar loo qaybiya qadarka maraaxishiisa iyo maraatib lqadar afar baa loo qaybiya ko martabad u maxay tahay martabat lcilmi a ah, cilmigiisa azaligaha ah, qabla an yakuna alashyaa waxba intuunan ahaaninba uu ilaahay ahaa uu sii ogaa kayfa yakunu low kaana kayfa yakunu low kaana siduu ahaan doono hadduu ahaado cilmigaa wax walba ka horreeyey azali ah kadibna maxaa ku xigay kitaaba in la qoray octob la yidhi qalamkii wax wadadeena la qoray lux maxfuudka lagu qoray kaasa haddana kuxigay oo martabada labaad qadarka wey saddex waxaa ku xigtay almashiya ilahay inuu dooray inuu waxaan eheysiiyo mashiyadiisii baa ku dhacday saddex iijaadkii iyo eheysiintii iyo abuuridii iyo in wixii isagaa wax jira laga dhigo oo muuqda afartaa marataba ayuu qadarku soo maraa cilmigiisii kitaabadiisi iyo qoridiisii mashiyadiisi iyo iraadadiisii iijaadkiisi iyo heysiintiisii afartaas uqaybsamaa marka halkan labaad kaaga sheegay wuxuu ku yidhi ilahay subxana yaclamu ma tuwaswisu bihi nafsa walaa xabatan fi dulmaati al ila fi kitaabin mubiin tii labaad wey cala alcarshi istawaa waa kugu soo celiyey carshiga ilahay carshiga korkiisa carshigiisa ayuu istawaa ku istawooday ku ekaaday istiwaan yaliiqu bijalaalihi istiwona waxaa la dhahaa bimacnaa irtafaca wacala ayaa la yihahda macnaha carabiga waa la yaqaana macruuf wey kayfiyada laguma dirsanin ha dhex gelin wa cala almulki mulkigiisa ilaahay uu mulkiyey koonka idilbaa maalikulmulki weeyaane mulkigaasu ixtimaa wada koobay wax ka baxaaya mulkigiisa ilaahay ma jirto hal shay ah oo ka baxaaya mulkigiisa male biyadihi lmulku wa huwa calaa kuli shayin qadiir shay walbaba gacantiisa ku jiraan wax walbana asaa awoodiisa ku socdaa fa subxaana aladii biyadihi malakuutu kuli shay wa ilayhi turjacuun wax walba asagaa u noqonayaan gacantiisa mulkigiisa o dhanba ay ku jiraan waa mulkiga ilahay marka waxaad garanaysaa mulkiga khalqiga iyo mulugta iyo boqorada mulkigooda iyo ilahay mulkigiisa way iskhilaafsan yihiin subxaana wa tacaala mulkiga ilahay waa mid azariga kow laba waa mid muxiid ah oo wax ka baxaya usan jirin saddex waa mid kamaalaho naqsi aan lahayn amaa midka aadamaha azari ma aho marba waxum unan ahaynba lam yakun shay-an madkuuran waa laba oo marka gacanta loo geliyana muxiid maaho adduunka o dhan wax wada xukumi oo wada haysta oo wax ka baxsan uusan jirin maba lahaaba wax badan una ogeyn baa jira ama gacantiisa baan ku jirin waa saddexo waa zuuli oo gacantiisa waa ka baxaya qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka miman tasha waa laga siiba hadana soo maartid saasay kala duwan yihin walahu ilaahay wuxuu leeyahay alasmaau asmaa iyo magacyo alxusnaa soo maartid waa xusnaa waa wanaagsan yihiin wanaagaasna waxaa kutusi laannaha tadulu cala alkamaal dhammaan isim walba oo magacyo ilahay kamida ah, kamaal bu tusaya samiic waxaa weeyaan waa maqal uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maqlayo calaa wajhi alkamaal nusqaan ma wax walbuu maqlayaa sawd kasta oo qarsoon oo meel mugdi ah ama meel qarsoon ama meel gudaa ama meel fog intaba ilah waa maqli subxaanahu wa tacaala basiir weeyaan oo adaqu daqiiq waxa oogu yar wax yar ayuu ilahay subxaana wa tacala oo muuqda marka alxusna macnuu waxa weeyaan kamaal ayay ku sifaysan yihin adiga araggaada waad aragtid xuduudka bini aadamka intee u arki karaa inta yar bau arki wixii ka dambe marka qadaadkiisaba arkeyninba qadaadkiisa ayuuna arkeyniy dhabarkiisa marka waxaa weya naaqis wey bini aadamka laakiin ilahay subxana watacala sifaatkiisa waa sifaatu lkamaal wax naqsi ana ma galaan ilahay subxaana watacala asmaadiisa wasifaat lculaa sifaat wanaagsanna waa leeyahay sifaat waa leeyahay asmaa alxusna buu leeyahay wasifaatu sifaatna waa leeyahay alculaa sareeya sifaat sareeya caali ah oo sifaat makhluuqiin oo dhan ka sareeya oo wax naqsi aan lahayn ayuu ilahay leeyahy lam yazal kama zuulin bijamiici sifaatihi sifaatkiisa dhammaantood inuu ku sugan yahay wa asmaaihi asmaadiisa dhammaantood inuu mar walba lahaa kama zuulin ilahay samiic mar damba lama bixinin waa una samiic ahayn ma jirin keli eh, manaa inuu kala mutakalim yo hadlay maruu mutakalim un ahayn ma soo marin caliim inuu yahay weligiibu azal ku ahaa isimkan iyo sifadeedaba weligiiba ku sifaysnaa ilahi subxana watacaala waa xaaditha oo gadaal ka yimid oo gadaal looga bixiyey oo gadaal uu ka ogaaday oo gadaal uu ka helay ma aha subxaanahu watacaala lam yazal kama zuulin bijamiici sifaatihi sifaatkiisa dhammaantood iyo wa asmaihi jamiici asmaihi asmaadiisa dhammaantood ilahay kama zuulin inuu ku sifaysayay mar walbaba uu leeyahay intaas tacaala an takuna sifaatu makhluuqa saasaa markaa dhehaysaa tacaala yaa iska kaa darmanin jumlada haddii jumlada kale ku darmato macno khaladaa soo boodaya lam yazal bijamiici sifaati wa asmaa'ihi tacaala inuu ahaado an takuna sifaatu makhluuqa ayay kaa noqonaysaa marka lam yazal kama zuulin bijamiici sifaati wa asmahi ku sifaysanyahy tacaala ilahay waa ka koreeya oo ka nasahan yahay an takuuna inay ahaato sifaatuhu sifaatkiisa makhluuqa mid la khalqay sifaatka ilahay makhluuq maaha isagayba daatadiisayba ku saabsan yihin daatada iyo sifaduna ma kala baxaan daatada iyo sifada ma kala baxaan nacam marka ilahay sifaadkiisa makhluuq maaha isaga daat isaga khaaliqa ah ee daatadiisa ma makhluuqba ma la abuurin waa may xasha lama abuurin sifaadkiisana sidoo kale weeyaan lama abuurin isagay raacsan tahay qur-aankii baa marka sifaadka kamid a ilaahay qur-aanka kamid a marka qur-aanka makhluuq ma aha waa sifa min sifaat illahi ilahay sifaadkiisa kamida tacaala waa ka koreeya ilah ka nasahanya an takuna sifaatu makhluq inay noqoto wa asmaahu inay asmaadiisa noqoto muxdatha mid lasoo darisiiyey oo gadaal magaca looga bixiyey oo mar dambe uu ku tilmaamaaday ilahi ka nasahanya kalama musa bikalaami sifat lkalaam buu kusoo qaaday sifat lkalaam inuu ilahay subxaana watacaala uu mutakalim ahaa markii laga hadlayo nooc ahaan sifadaa sifat lkalaama waxaa weeyaan waa sifa daatiya ficliya sifa daatiya ficliya markii laga hadlayo aaxaduna xaadithu aaxaad baa la yihahda oo ilahay mar buu muuse la hadlay subxaana wa tacaala mar buu ilahay nabigiisa maxamed la hadlay mar qur-aanka usoo dejiyey injiil mar ilahay ku hadlay towrad mar ku hadlay laakiin marka laga hadlayo kalaamka ilahay uu mutakalim yahay daat ahaan buu ilaahay u laazimay oo waxaa weeyaan qadiimu nooc marka waxay dhahaan qadiimu nawci xaadithu laaxaad ayay dhahaan kalaamka kalaamullahi nooc ahaan waa qadiim ma jirta mar ilahay uuna mutakalimayn una hadlaynin oun sifadaa una lahayn ilahay subxaana wa tacaala ma soo marin laakiin axdaasta iyo arrimaha qaarkood mar uu ku hadlay waa jiraan mar uu ku hadlay waa jirta nooc ahaan markaa markii laga hadlaayo muuse markuu la hadlaayo nooc ahaan waa xadith markaasuu ka hadlay laakiin sifa ahaan waa sifa qadiima kalama muusa bikalaamihi jahmiyada lagu radinaya jahmiyada waxay leeyihiin muusa kalama allahu muusa takliimantan kalaamkii bu ilahay intuu abuuray muuse ku dhex abuuray waa la abuuray kalaamkii ilahay kalaamkii ti la abuuray yaa muuse lagu dhex abuuray warkaasay sheegaya leeyihiin markaanka ilahi waa makhluuq bay qabaanaya ayagu saasay qabaanay me ilahay waa hadlay wanaada waa u dhawaaqay nidaha iyo kalaamka waxoo dhan waxay tusaysaa hadal bay tusayaan wax makhluuqa oo la abuuray ma aha ilahayna subxaana watacala sifadaa sifa uu leeyahay weeyaan in sifadaasi ilaahay laga anfiyana oo sifatlkalaam laga anfiyo loo diidana naqsi bay ku tahay tacala allahu can dalik waa naqsi wey bale kalaamkis kalaam la-aanta iyo hadal la-aanta waaba naqsishiisaba naqsi wey walidalika nabiy llahi muusa alayhi salaatu wasalaam markuu tagay limiiqaati rabbihi ninkii saamiri ahaa waa kii cijliga iyo sanamka sameeyey cijli lahu khuwaar ilahay wuxuu leeyahy alam yarow anahu laa yukalimuhum walaa yahdihim sabiila soo maarti inuuna hadlayn soo ma arkaan ilaahay waa hadlay marka ilahay waa alla hadlaayo waxaadhan hadlaynaysa waxaad u kartaa ibraahim wuxuu yihi aabiis markuu la hadlay aazam markuu la hadlay yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yuqni canka oka aladi huwa marka wuxuu kalama muusa ilaahay muusa ayuu la hadlay bikalaamihi hadalkiisiibu lidalika muusa waxaa la dhahaa kalimullahi baa la dhahaa kalimullahi ilahay baa la hadlay aladi kalaamkii huwa kalaamkuba sifatun sifa ah hati sifatu daatihi ilahay daatadiisa sifa laazimta wey marka no nooc ahaan laga hadlayo marka nooc ahaan laga hadlayo axad marka laga hadlaayona de no axaadiu eh, waa noqdaa mar way kala dambeeyaan kalamka ilahi u kala horeya o kala dambeeya nacam laa khalqa laa khalqun hadalka ilahay khalqi la abuuray maaha min khalqihi kamida wax la abuuray oo makhluuqa kamida maaha muctazilada baa lagu radinaya oo kalaamka ilahi waa makhluuqa lahaa aimadii selafka xilligaas jirtay xilligay soo baxeen nimankii ahaa cabaasiyada xilligoodii maamuun iyo waakii aad iyo aad ay u baabulkacsadeen o selafka dhibaato badan kala kulmeen oo wax la dilo iyo wax carara iyo wax iska tawriyaysta iyo wax banaankaysa soo dhiga axmed ibnu xambal meeshuu bilada ku helay wey sharafta ku helay wey in sax tacbiir waa ka fiican yahay bilad kasta iyo qiimo kastaba axmed ibnu xambal baa ka fiicani raxmatullahi caleyhi wa marka waa kii markaad hor istaagay ee diiday ee yiri kalaamka qur-aanka waa kalaamka ilaahay waa sifa sifaadkiisa kamida makhluuq ma aha ayaguna ay dhehen waa makhluuq laa khalqun maaha kalaamka min khalqihi kamida watajallaa liljabari hadduu muuse kuusoo sheegay iyo kalaamkii ilaahay la hadlayay inuu kalaamkaana sifa min sifaatiha yahay oo ilaah ka soo fushay subxaana iyo sida ay iskula hadlay muuse rabbigiis rabbina ugu jawaabay ayuu kuu sheegayaa falama jaa eh, muusa limiqaatina wakalamahu rabuhu qaala arinii markii ilahay miqaadkiisi ugu tagay oo hadalkiisi uu maqlay baa muuse alayhi salaatu wasalaam alaa nabiyina jamiica ambiya jamic ambiya shawq iyo hilow baa ku dhacay in badan hadalka ilahay buu maqlay markaasu deen wuxuu hiloobay inuu ilahay arkay subxana wa tacaala aragga ilahayna waa akbaru nicma nicma qof la siiyo midda ugu weyn weeyaan liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada ziyaadada weeyaan annadaru ilaa wajhi lkariim nacam wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira ilahay bay arkayaan ahlu jannaha waxa ugu badan ay ku farxayaan ee ugu dambaysa nicmada ugu weyn ilahay ku manaysan bay kamid tahay marka inuu arko damcay oo degdejistay adduunyada inuu ku arko adduunyadana awood aad ku aragto ilahay nuurkiisa iskaga xajiso oo aad ku adkaysatay malihid aakhara yaa lagu siinaya awoodii aad ilahay ku arki weliba ay raaxa iyo nicmo kuu tahay laakiin adduunyadu dhibaataad kala kulmaysaa joog baa layidhi muusow marka lan taraani ima arki kartid baa layidhi awoodna oo malihid ah, walaakin undur ila ljabal soo maarti buur iyo adiga yaa xoog badan buurta ugu xoog badan wax adag o dhan ba adagta raasia marka fain istaqarabaka fasawfa taraani waad arkaysa haddii aad buurta ay meeshaas ku taagnaato falama tajala tajali wax yar iftiin nuur ayaa u muuqday bay leeyihin falama tajalaa rabu liljabali jacalahu daka buurti baa sii baaba'day eberka noqotay asagiina buurti baaba'day buu la suuxayba iska dhaaf iftiinka ilahi iyo aragga ilahi subxana watacaala buurtaasuba kasi naxdinti dha waa kii suuxay naam farabu saaiqa markaasuu ilahi subxana wa tacala wuxuu ya muusa in istafaytuka birisaala in istafaytuka ala naas birisaalati wa bikalaami fakud ma aataytuka kun min shaakiriin baa la yidhi muuse inta lagu siiyey alxamdulilah dheh inta lagu siiyey ku mahad ilaahay Ah, kariimullahi baa lagaa dhigay tooreed baa lagu siiyey ulcazmi baa lagaa dhigay rasuul baa tahay intaasoo nicmaa laisku kaadiyey khudma ataytka kun min shaakiriin kun shukri ba layidhi ah, wixii kalena sug marka watajalaa ilahay wuxuu isku daahiriyey liljabali fasaara jabalkii baa wuxuu u noqday dakan mid burburay min jalaalihi min cadamatihi ilahay jalaalkiisa iyo cadamadiisa darteed boo la baabahay adig ma iska xajin kartaa marka wa ana alqur'aana qur'aanku kalaamullahi ilahay kalaamkiisii weeye sidaasay aaminsan yihin selafka sifa min sifaati inay tahay kalaamku yahay qur-aanka qur-aanku waa qeyb kamida ah kalaamullahi wey kalaamullahi baan kaso hadlayn soo maha qur-aankuna waa qeyb kamida ah <coughs> laysa bimakhluuqin <coughs> ma aha mid makhluuqa ma aha kalaamka ilaahay oo fayabidadi makhluuq wuu dhamaan makhluuq eber buu noqon waa ka dhimanaya subax iyo maalinba dhimanaya ee tagaya marka kalaamka makhluuq ma aha oo sida makhluuq u dhamaanaya uma dhamaanayo ilahay daatadiisa abadiyada sarmadiyada ayuu la socdaa walaa sifa walaa sifati limakhluuq sifa makhluuq uu leeyahayna ma aha sifa makhluq leeyahayna ma ahe oo fayanfada uu baa ibar noqdo dhamaado sifat makhluq waa dhamaanaya ha ama ilahay sifadiisa kalaamka ku saabsan iyo kelimaadka ilaahay ma dhamaanayo qul low kaana albaxru midaadan <coughs> likalimaati rabbi lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walow jinaa bimilihi md milihi ba la yidhi aayad kale waay tahy sabcata abxur toddoba badood todoba badood hadii la keeno kelimaadka ilahay lagu qoro oo qad laga dhigo kelimaadka ilahay oo baaqi ahay qad ibr noqonaysa badda dhamaanaysa markaa sifa inaan ahayn makhluuq uu leeyahay shay makhluuq aho makhluuqa kamidana ma aha oo dhammaano dhimana sifa makhluuq ahoo baabiaysana ma aha ilahay kalaamkiisa waa abadi waliimaanu iimaanku bilqadari qadarka la rumeeyo waxay kamid tahay min arkaan aliimaan aliimaanu bilqadar in qadarka la rumeeyo ilahay wuxuu qoray oo qadaray qadarka haddaan soo sheegayna waxaan ii maraatib bu le maraatibtiis maxaa kamid ahayd ko martabat alcilmi laba martabat ish alkitaaba in la qoray loxulmaxfuudka lagu qoray martabada saddexaad inuu ilaahay doono mashiyadiisa ku dhacday saddex in la haysiiyey oo banaanka la keenay iijaadki intaba ilaahay baa qadaray oo gamiday oo qoray oo og marka arrintaas in la rumeeyo waa laga maarmaan wax alla waxay dhacayba ilahay qadarkiisa ba ku socdaa walimaanu bilqadari khayri khayrkiisa wa shari shartiisa marka khayri wa shari laleeyahay biictibaari makhluuq wey ah, qofka markii laga hadlayo wey waa marka shar binisbati ilaa ma waqaca caleyh qofka ku dul dhacayo yuu shar ku yahay ee ilaahay subxaanahu watacaala labadaba waa dooray khayrka iyo sharta labadaba waa qadaray labada ilahay waa qadaray imtixaanan waibtilaan imtixaanan waibtilaan buu ilahi u dooray wax marka asagao oran ogeyn oo le khayrka ilahay baa rabo sharkuna iskiisu iskaga socdaa ma jirto labadaba ilahay baa subxaana watacaala iraada kawniya iyo iraada sharciya lakala qaadaa marka ilahay subxaana watacaala addoonka inuu la imaado ma rabo laakin azaliyan muqadar wey wax qoran oo qadaran oon laga bixi karin weyaan ama baxsan karo khayrihi khayrkiisa wa sharihi shartiisa labadaba xulwihi kiisa macaaniyo wa murihi kiisa qaraar adigu ku macaan yahay ku qaraar yahay lakin ilahay labadaba waa qadara waa qoray wa kulu dhalika labaduba waa kuwe khayrka iyo sharti iyo xulwiga iyo muriga hadduu qadarka khayr yahay iyo hadduu sharku yahay hadduu ku macaan yahay iyo hadduu ku kharaar yahay kulu dalika qad qadarahu llahu rabbuna waa qadaray ilaahay rabbigeeni ayaa qadaray cilmi ahaan buu uqadaro wax walba waa ogaa inuu dheci doono si u dheci doono u ogaa waa qoray oo lawxul maxfuudka ku qoran yaha maktuub ku yahay waa haysiye waa doora mashiiyadiisa ku doreertay waa haysiye wa maqaadiiru lumuuri umuurta maqaadiirtooda umuurtao dhan ba wax allaale wixii amar oo dhanba qadarkiisa iyo waxa ku dhacaya khayr iyo shar kaainun biyadihi ilahay gacantiisa ku jirtaa subxaanahu wa tacaala wax walba gacantiisa ayay ku jirtaa subxaana wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira wax walba ilahay intuu abuuray ayuu haddana qadarkiisa u qadaray wamasdaruhaa wax walba masderka uu kasoo fulayo waa xagee can qadaa'ihi ilahay qadihiisa iyo xukunkiisa iyo maamulkiisa ayaa wax walbaba uu kasoo fulaya meel iskala imaanaya isagoon ilahay kasoo fulin calima waa ogyahay alle kula shayin wax walba qabla kownihi intuunan ahaanin oo imaanin ayuu ilaahay ogaa soo maartid waati uhorreysay maraatibtas io horreysay maxay ahayd martabat alcilmi sameen calima kula shayin qabla kownihi intuuna ahaaninba fajaraa markaasu ku dureeray calaa qadri baa ku dureeray qadarka ku dureeray muxuu yahay qoreedii la qoray eh, muxuu ahaa eh, eh, mashiyadii ilaahay ehaysiintii fajaraa calaa qadarihi qadarkii ku dureeray nacam laa yakunu ma ahaado min cibaadihi addoomihiisa qowlun hadalka ma dhaco walaa camalu camal lama sameeyaan ilaa waqad qadaahu ilahay waa qadaray waa xukumay wa sabaqa cilmuhu ogaantiisana waa kasii horreysay bihi shayga asaga ogaantiisa ka horreysay waxa asaga hadda la samaynayo alaa yaclamu oo miyuunan ogaan karin wuu og yahay man khalaqa axadkii abuuray koonkan ee khalqiga aadamahanba wa huwa ilahi alatiif allah latiifka in waxba og weeyaan isagaa abuuray isagaa abuura marka siduu marka hore uu ku imaan lahaa markuu abuurana wuu garan markuu dambana wuxuu samaynayo waa ogyahay yudilu wuxuu baadiyeeyaa man yashaau qofkuu doono fayakduluhu markaasuu hoojiyaa bicadlihi soo maarti cadligiisa qadarkii baa ku dhacay marka qofkuu rabo waa baadiyeen markaasuu deena dulloobi dulligaa ku dhacay dulmi ilaahay uu dulmiyey maahee intii asbaabtii oo dhan ba loo tawfiiriyey oo la siiyey oo gacanta loo geliyey ayuu asagoo khiyaarkiisi qaba ayuu iska dhumay oo waddo kala qaaday marka waa baadiyoobay bicadlihi yakdulu ilahay waa hoojinaya bicadlihi cadaaladii ilahay subxana watacala baa sidaa maadaama isaga oo mukalafa caaqilah oo wax garanaya asbaabtii o dhan la siiyey khiyaarkiisa uu wadada oga leexday ilahay marka waa hoojinaya bicadlihi cadaaladii ilahay baa sidaa ah ay lama dulminin wayahdi waa hanuuninaya hidayata tawfiiq waafajinti wey man yashaa qofkuu doono fayuwafiqu waa waafajinaya bifadlihi marka tana waa fadli wafadlullahi yuutiihi man yashaa qofkuu rabu ilahay fadligiisa siinaya ko ilaahay uu hanuuniyo ee wanaaga ku toosiiyo ee raxmadiisa ku dhacday waa fadli ilahay qofku rabo siinaya ka intuu asbaabtii o dhan u diyaariyey laakiin fadligiisa ilaahay uuna siinine asaga un la yidhaahye warku kaas shaqaysan la yiri ee asagoo khiyaarkiisa qaba iska leexday kaasna asagana hoog baa ku dhacay bicadlii baa loo hoojiyey fa kullun muyasar qof walbaba waxaa loo fududeeyey bitaysiirihi fudeydintiisi qof walba waxaa loo fududey wax ilahay u fududey ilaa maa sabaqa wixii hormaray min cilmi ah, kulun muyasar waa loo bitaysiirihi taysiirillahi ilahay fudeydintu fudeeyey ilaamar baa loo fududeeyey sabaqa hormaray min cilmihi cilmigi ilahay wuxuu ka hormaray oo waqadarihi <coughs> iyo qadarkiisa ilahay wuxuu ka hormaray iyo wux walbaba iyo qof walbaba loo fududeeyey waa aayadaha soo marreeyay saaka faama man acdaa wataqa wasadaqa bi fasanuyasiruhu lilyusra bismi illah muyasar waxaa loo fududeeyey bitaysiirihi a ilahay wuxuu utaysiiriyey Ah, ilaa maabaa loo fududeynaya sabaqa hormara min cilmihi wax cilmiga ilahay ku hormaray unbaa loo fududeyn haddii shaqaawo noqotay haddii sacaado noqotaba wa qadarihi ilahay wuxuu uqadray umaa loo fududeyn qof walbaba min shaqiyin hadduu yahay mid shaqi ah oo maratay dhurdursaday eh, eh, inkaar ku dhacday oo nasiib daran oo ayaan daran shaqi baa la yihahda aw amase saciidin mid liibaanay ee khayr iyo fadli iyo raxmad ilahay la doonay labadaasay dadka iyay marka dambe kala qaadani laakiin maxaa ka dambeeya ilahay baa ufududay fakulun muyasarun lima khuliqa lah qof walba wixii loo abuuray baa loo fududeynaya markaas hadeena asbaabtiina laleeyahy wakuka awoodii qadri mxuu aha qudradii iyo wuxuu asaga tabartiina waa la siiyey khiyaarkana waa la geliyey marka hadduu ka leexdana dee asaga ka leexday laakiin qadarkii horena waa ku dhacay azaligaha mar labaad waa ku dhacay hadduu ku toosana dee asbaabtii buu la yimidoo jannada uu gelayo bima kuntum tacmaluuna ba waxaad samayseen ba layidhi asbaabta loo celinaya wamaca dalika raxmadda ilahi iyo fadligiisiba meeshaas haddana ku jirta nacam marka waa umuurtan alqala walqadar waa umuuraha waaweyn ee shareecadana kamid tahay aad iyo aadna in iskaga dhowro la rumeeyo la aamino aadna loo si dhexgelgelin bay ubaahan tahay nacam waqad min shaqiyin ow saciidin ayuu ilahay ku fududanaya qof walba wixii loo yasiray tacaala ilahay waa ka koreeya an yakuuna inuu ahaado fi milki fii mulkihi ilahay mulkigiisa maa laa yuriid wuxuuna doonaynin oo qoladan qabta qof walbaba waxaan uu samaynaya asagaa iska samaysanayo ilahay waxbaba kama ogeyn waxba kama ogeyn qadarka waa weyaan waa shay unuf ah umuurta waa mustanaf hadda la bilaabanaya wax hadda sii qoraa oo lasii ogaa ma jirto markuu la imaadon baa laga warhayni warkaasaa la anfinaya <coughs> marka ma dhici karto an yakuuna fi mulkihi inuu dhaco milkiga ilahay ka dhaco maa laa yuriid wuxuuna doonayn ilahay baa doonay iraadada kawnigaha waa jirta laakiin iraada sharciya haddana jirta oo qofka xumaanta wakaas iska ilaali laleeyahay oo aan wanaag waxaanayn lala rabin xumaantan inuu iskaga taga la rabo oo xumaan lala rabin ayaa jirta aw yakunu aw yakuna tacaala waa ka nasahan yahay an yakuna inuu hadal liaxadin canhu hina axad inuu ilahay ka deeqtoomo oo yidhahdo anaa umuurtayda keensanaya xawl iyo quwo iyo qudre iskale awoodaydan waxba ku keensan anaa wax igala imaan inuu yidhahdana ilahay waa ka nasahanya qof yani addoonkiisa adoomihiis kamid ah inuu ka deeqtoomo oo awood isaga ilahay uu kaga maarmo uu leeyahay taasna wax dhici kara maaha yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah bu ilah fuqaraa ba tihiinba baahan ilahay baad u baahan tihiin isaga keligiin baa huwa alghaniyu alxamiid isagaa hani ah oo maaratay mudan mahad iyo wax alla w wanaaga nicmo ah isagaa mudan in lagu mahadiyo khaaliqan likuli shayin xaaluu yahay mid abuuray likuli shayin shay kastuu abuuray aw yakunu aw yakunu khaaliqun lishayin ila hu nusakda qaarkood aw yakunu khaaliqun lishayin ila huwa rab lcibaadi wa rabu acmaalihim addoomaha allah iskale acmaashoodana asagaa iskale alaa huwa rabu lcibaadi addoomaha rabbigood weey alle wa rabu acmaalihim acmaashoodana asaga rabbi wa camaashooda isagaas abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun waxaad samaynaysaan ee idinka iyo waxaad samaynaysaanba ilahay baa in abuuray subxana watacaala a allahu khaaliqu kuli shay wa calaa kuli shay wakiil wax walbaba khalqigi ilahay buu ku hoos jiraa khalqigi ilah kuhos jira alaa huwa rabu cibaad rabu acmaalihim aha camaashooda rabbigood ilaahay weeyaan camaashana rabbi baa iskale ayagana ilahay baa abuuray camaashana allah abuuray nacam walmuqadiru ilaahay midka qadaraya wey ee gamiday ee qoray ee qadaray ee qadiyey xukumay lixarakaatihim xarakadoodi iyo wa aajaarihim cumrigooda xarakada intaad dhaqdhaqaaqayso intaad soo socoto intaad xasiloon tahay intaad socoto intaad jiifto intaad adduunyada soconayso ajaashaada iyo cumrigaada intuu gaari doono intaba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ayaa qadaray oo maamula axad iska dhaqdhaqaaqi ma jirto qadar la-aan iyo qada la-aan iyo xukun la-aan alla uu xukumay la-aantiis qof iska socon ma jirto wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi ilaa ilaa fi kitaab wax walba kitaabkaasu ku qoran yahay albaaciu اrusul albaaciu الrusula ilayhim liiqaamati اlxujati calayhim halkaa joogo wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslama ala nabiyina axmed